kordhabay majzuumun mid la reebay saddexdaas uu kala baxaa isbedelka uu samaynayo mucrab macnihiisuna waa isbedelkaa uu samaynayo ee marna la godayo marna la kordhabayo marna la reebayo idaa tajarada haddii uu ka qaawan yahay marfuucun waa la godaa marka waxa hoos taalla idaa tajaradda haddii uu ka madhan yahay can adawaati nasbi erayada wax kordhaba aynu soo sheegnay ay ka mid tahay an iyo lan iyo key iyo idan ay ka mid ahaayeen iyo waljasmi kuwa wax reeba hadday ka madhan yihiin sida lam iyo lamaa iyo la anaahiya iyo iyo lam annaafiya kuwaasi haddaanay ku jirin ama in iyo idmaa iyo kuwii la midka ahaa mansuubun waa la kor dhabaa idaa sabaqahu hadduu xagga hore ka maro naasibun xaraf wax kor hadduu xagga hore ka maro oo afarta aynu sheegayna ay ka mid yihiin an lan key iyo idan iyo majzuumun waa la reebaa ficilka idaa sabaqahu hadduu xagga hore ka maro jaazimun mid wax reebaa xaraf iyo ismiba way noqdaan kuwani in iyo idma ayaa ka mid ah oo laba xarafa ah. waxaa ka mid a ah, annaa baa ka mid a ayna baa ka mid o kayfa maa baa ka mid a xayumaa baa ka mid aho mataa baa ka mid a yacni kuwaasi haddii ay xagga hore ka maraan kuwa wax reebaa waa la reebayaa kuwa kordhabaa haddii xagga hore kabaka maraanna waa la reeb waa la kordhabayaa haddii labadaa laga waayan waa la godayaa mebnigu waxa wey cala alfatxi mar ficilka mudaaric kordho waa lagu bineeyaa maca nuuni tawkiidi hadday la socoto nuunta wax adkaysa hadalka adkaysa fi اlamhilati اlkhamsa yacni maalan haddii ay nuunu tawkiid la socoto waxaa lagu bineeyaa kordhow guud ahaanba cala sukuuni waxaa lagu bineeyaa reebniin maca nuuni niswa haddii nuunta dumarka tilmaantaa ay la xidhiidhana waxaa lagu bineeyaa reebniin oo maalan haddii la hahda alummuhaatu yuridicna awlaadahunna yuridicna oo nuunkaasi la xidhiidho reebniin baa lagu binaynayaa haddii nuun niswa uu la xidhiidho ficilka mudaaric haddii nuunu tawkiid la xidhana kordho baa lagu binaynayaa kaana iyo waa akhawaatiha halkan aan ka bilaabaynaa kaana iyo walaalaheed oo ilaa saddex iyo toban ficil ah oo iyaguna wax ka bedela mubtadaha khabarka ciraabtoodii wax ka bedela alamhila tusaalayaal waaxidka koowaad waxa weeye azixaamu cidhiidhigu shadiidun wuu adag yahay cidhiidhi aada u xoogan baa jira itniin albeytu gurigu nadiifun waa nadiif talaata athawbu qasiirun maradu way gaaban tahay arbaca albardu qabowgu qaarisun aad buu u daran yahay waa qabow aada u adag khamsa alkhaadimu shaqaaluhu qawiyun wuu xoog badan yahay sita alcaamilu shaqaaluhu nashiidun wuu firfircoon yahay kaa hore waxa weeye khaadim waa adeega meel adeega kana waa shaqaalahan shaqooyinka caadiga ahaya sabca annahimu qofka maman ee cuntada jeceli mariidun wuu bukaa yacnii qofkii mamanaa wuu bukaa waa ku ogaa annahimu mariidu kii mamanaa wuu bukaa ee cuntada yaxaa jecel tamaaniya aljawu hawadu mumdirun way rooban tahay waa marka yacni cirku da ee jawiga oo dhami rooban yahay tisca alcaamilu shaqaaluhu mutacaabun wuu daalan yahay cashara azahru ubuxu daabilun wuu qalalay ubux wuu qalalan yahay ixdaa cashar alhamaamu daruurtu kahiifun way badan tahay itnaa cashar ashaaricu waddadu musdaximun waa cadhiidhi dad iyo gaadiidba waa cadhiidhi talataa cashar almataru haziirun roobku aad buu u badan yahay arbacataa cashar algubaaru boorku haa'irun wuu kacsan yahay boor baa yani siigaa kacaysa hamsata cashar almisbaaxu muttaqidun laambaddu way baxaysaa ama faynusku wuu baxayaa sitaa cashar almariidu muta'allimun qofka xanuunsanayaa wuu damqanayaa yani xanuun baa ama xumad ama yani xanuun badan baa inta aynu soo sheegnay lix iyo tusaale mid waliba waa khabar iyo mubtadi wada socda labadubana way godan yihiin marka hadday kaani soo gasho iyo walaalaheed sida ay ka dhigayaan halkan baynu ku arkaynaa waaxid kaana wuxuu ahaa azixaamu wuxuu ahaa yani celiiligu shadiidan mid adag buu ahaa waad aragtaa kii dambe in la kor dhabayo itniin kaana albeytu gurigu wuxuu ahaa nadiifan mid nadiifa buu ahaa kii dambe waa la kor dhabay talaata saara wuxuu noqday athawbu maradu qasiiran mid gaaban bay noqotay kii dambaa la kordhabay hamsa laysa alkhaadimu ma aha shaqaaluhu qawiyan mid xoog badan ma aha sabca asbaxa annahimu wuxuu noqday qofkii cuntada jeclaa mamanaa mariidan mid buka ayuu noqday tamaaniya asbaxa wuxuu noqday aljaw yacni hawadu waxay noqotay iyo xilligu mumdiran mid rooban oo roobda-aya ayay noqotay tisca amsa wuxuu noqday galabnimadii ama gelinkii dambe alcaamilu kii shaqaalaha mutcaban wuxuu gabaldhacstay isagoo daalan cashara amsa wuxuu noqday azahru ubixi wuxuu gabaldhacstay daabilan isagoo qalalan ixdaa cashar adxaa alhamaamu waxay noqotay yani waktigii barqinka waxay ahayd daruurtu kasiifan mid badan bay ahayd adxaa wuxuu ahaa ashaaricu wadadu xilliga barqinka musdaximan mid cidhiiriya buu ahaa talaata cashar dalla wuxuu ahaa maalintii almadaru roobku qaziran mid fara badan buu ahaa maalinnimadii arbacata cashar dalla wuxuu ahaa algubaaru boorhku faa'iran mid kacsan buu ahaa maalinnimadii oo dalla maalintay tilmaantaa baatana habeenkii khamsata cashar baata wuxuu ahaa almisbaaxu misbaaxa laambaddu habeenkii mutaqidan mid shidmaysay ahayd oo iftiimaysa sitaa cashar wuxuu ahaa habeenimadii almariidu qofkii xanuunsanaya muta'aliman mid damqanaya xanuunsanaya xumadaysan ayuu ahaa hadaba albaxu sharaxi iyo faalaynta kullu mihaalin tusaale kasta oo ku jira fi lqismi alawali qaybta hore ee mubtadiya khabarka ah yataalafu wuxuu ka samaysan yahay oo ka kooban yahay min mubtadain wa khabarin qeybta hore ee tusaalayaashu waxaa mid waliba ka samaysan mubtadiya khabar wahumaa labadooduba waa mubtadiya mubtadiyo khabarkaee marfuucaani waa la goday kamaa calimta saad soo ogaatay aynu tusaalaha ku soo ogaanay ama aad ku soo ogaatay waydaa nadarta haddaad eegto ila alqismi qeybta athaani ee labaadna ee kaanada iyo walaalaheed ku jiraan ra'ayta waxaad arkaysaa alamhilata tusaalayaashii caynahaa laftoodii isla tusaalayaasha laftoodii maaha kuwo kale kuwii laftoodii yaa waxaad arkaysaa bacda an dakhala intii uu galay kadib calaa kullin mid kasta oo minhaa ka mida tusaalayaasha axadul afcaali afcaasha mid ka mida baa galay afcaasha oo maxay kalaa ah? kaana ama kaanaa ku jirta saara ama saaraa ku jirta laysa laysaa ku jirta asbaxa ayaa lagu daray amsa adxa dalla baata intaa mid ka miduhunbaa ku jira tusaalayaashii ayaad marka dambe waxaad arkaysaa isla iyagii uunoo afcaashan lagu daray waa tusaalayaashii hore uun oo ficladan baa lagu soo kordhiyeyoo ama kaanaa ku jirta ama saara ama laysa ama asbaxa ama amsa ama adxa ama dalla ama baata intaa mid ka midaa ah ku jira waidaa ta'amalta markaad u fiirsato awaakhir alasmaa magacyadu xaggooda dambe markaad eegto filqismi fii hada alqismi qaybtan dambe markaad xagga dambe asmaada eegto awaakhir alasmaa wajadta waxaad helaysaa alisma alawala labada ka hore marfuucan isagoo la goday fii kulli amhilati tusaalayaasha oo dhan ka hore waa la goday walisma ahaaniya ismiga labaadna mansuuban waa la kordhabay dhabay fii jamiicihaa eh, tusaalayaasha oo dhan tusaalayaasha oo dhanna ismiga labaad wuu kor yahy ka horena wuu godan yahay wamaa xadaa ma imanin mana dhicin haada tagayuru isbeddelkani ilaa min dukhuuli اlafcaali afcaasha gelideeda mooye wax kaloo keenay ma jirto ilaan wax kale kumuu soo kordhin jumladda ficilladon dhan soo galay afcaasha almutaqadimati hore aynu soo sheegnay kaana iyo saari iyo laysiyo asbax iyo amsaa iyo adxa iyo dalla iyo baata soo gelitaankoodun baa keenay isbeddelka ecraabeed ee ka muuqda meesha fa haadihi haddaba tan alafcaalu ficillada ah ee aynu tilmaannay idan markaa siay noo muuqata idan haddaba tadkhulu waxay gashaa cala lmubtadayi mubtadaha way gashaa walkhabari khabarka way gashaa fa tarfacu waxay godaa alawala ka hore way godaa oo ah mubtadaha wayusamaa waxaana lagu magacaabaa ismahaa magaceedii baa lagu magacaabaya ismu kaana la odhanay halku mubtada ka ahaa wa tansib waxay kor dhowdaa ahaaniya ka labaadna way kor dhowdaa oo khabarkii mubtadaha ah wayusamaa waxaa lagu magacaabayaa khabarhaa khabarkeedii ka hore markii hore mubtadu ahaa markaad waxaa odhanaya ismu kaana ama ismu saara ama ismu laysa ama ismu amsa kolba ka ku jira ka wuxuu ahaa khabarulmubtadey buu marka hore ahaa imika waxa la odhanaya khabaru kaana khabaru laysa khabaru asbaxa khabaru amsa khabaru dalla kolba ka ku jiro khabaru noqonaya wayacmalu wuxuu haddaba sameeyaa almudaaricu mudaarica iyo walamru amarka oo min haadi afcaali afcaashan ka yimid imanka maadi weeye markay saa u qoran yihiin iyo amarkooduna wuxuu qabtaayoo sameeya camal ahaa camalkan afcaashani qabanaysa laftoodu qabtaa mudaaricood iyo amarkooda hadday mudaaric noqdaan ama amar noqdaan oo camalkay qabanayan waa maxay ficilka marka ficilka mudaaricee kuwan ka yimid markuu galo ama amarku markuu galo mubtadiya khabarka sa maadigo kalunbuu shaqaynayaa oo wuxuu godayaa mubtadihii oo ismigiisi baa lagu magacaabaya waxaan u kordhabayaa khabarkii mubtadaha waxaa lagu magacaabaya khabar iyagu ay leeyihiin hayra hase ahaatee ana laysa ficilka layse la yidhaahdo la yaatii kama yimaado minha laysa mudaaricun mudaaric kama yimaado walaa amrun amarna ma yeelato waa saddexiyo toban ficiloo iminka uu ka sheegay ilaa toddobuu sheegay ama ilaa sideed ayuu sheegay sideed buu iminka sheegay marka hadaba kuwa kale waxaa ka mid a barixa iyo zaala iyo fatia iyo infaka iyo daama shantaa kale imika meesha ka maqan marka haddaba laysa iyadoo mudaaricna ma yeelato amarna ma yeelato e, barixa iyo zaala iyo infaka iyo fatiina mudaaricun bay yeeshaan amar ma yeeshaan daamina sida laysoo kale weeyaan amar iyo mudaaric midna ma yeelato haddaba inta kale oo sideedani halkan ku qorani mudaaric iyo amarba way yeeshaan afarta kale ee zaala iyo fatiha iyo barixa iyo infakana mudaaric bay yeeshaan markaa haddaba afcaashan mudaaricooda iyo amarkooduna camalka afcaashan maadigu qabanayso ayuunbay qabanayaan laakiin leysi iyadu inta halkan ku qoran bay ku jirtaaye mudaaric iyo amar midna ma yeelato waidaa tadabarta haddaba haddaad u fiirsatood u finiig yeelato haa macaanii haadihi alafcaal afcaashan macnayaashooda haddaad dhuuxdo oo fii amhalatihaa tusaalayaasheeda ku dhex jirta ficilku markuu gaaru taagan yahay maaha markuu tusaalaha ku dhex jiro haddaad macnihiisa u fiirsato wajadta waa wajadta waxaad ogaanaysaa anna kaana kaani tufiidu waxay faa'iidaysaa kaani itisaafa almubtadayi mubtadai inuu ku tilmaaman yahay bilkhabari khabarka inuu ku tilmaamnaa fii zaman اlmaadi wakti hore oo tegey waxaa la odhanaya maala kaana wuxuu ahaa baa la odhanaya kaana wuxuu ahaa almisbaaxu mutaqidan mid baxayay buu ahaa waa wakti tegey wasaarana tadullu waxay tilmaamtaa calaa taxawuli اlmubtada'i mubtaduhu inuu iska bedelay min xaalin tilmaan oo uu yeeshay ilaa xaalin tilmaan kale inuu tilmaan kale yeeshay ayay asbaxay tilmaantaa oo maxaa la idhahdaa marka maalan waa saaraan u jeeda saara yacni saara thawbu maradii waxay noqotay qasiiran mid gaaban marka markii hore inaanu gaabnayn oo iminka gaabtay bay tilmaamaysaa waxaa kaloo idhahdaa saara albardu qaarisan qabowgu wuxuu noqday mid aada u adag inuu markii hore qabowgu sahlanaa oo u adkaaday bay tilmaamaysaa iminka waxaa kaloo saara thawbu qamiisan maradii waxay noqotay qamiis waxay tilmaamaysaa maro caadi oo la tolo marka dambe qamiis isu bedishay inay tahay waxaa la idhahdaa saara alibriiqu saara adiinu ibriiqan dhoobadii waxaa laga dhigay ibriiq ama kildhi baa laga dhigay waxaa markaa iyadu tilmaantaa isbedel shay si intuu ahaa si kala noqday walaysa tufiidu waxay faa'iidaysaa soo kordhisaa annafya diidmo waxa la diido l waxaasi ma jira la leeyahy iyadu waa diidmo uun umay soo faa'iidanaysaa waxaasi ma jiro ayay iyadu faa'iidaysaa had iyo goor laysa alcaamilu bay tihi nashiidan ma aha shaqaalo mid firfircoon ama laysa alkhaadimu ma aha adeeguhu qawiyan mid xoog badan iyadu diidmay faa'iidaysaa ama asbaxa wa amsaa wa adxaa muxuu ahaa shantaa kale iyagu fatufiidu waxay faa'iideeyeysaa intaasi tawqiita itisaaf ilmubtadey waxay wati tawqiit waxay wakti u sameeyaan mubtaduhu waktiguu ku tilmaamnaa bilkhabari khabarka waxay ku wakteeyaan kolkaa bisabaaxi aroornimadii oo asbaxa haddii la idhaahdo aroortiibuu sidaa ahaa weeyaan walmasaa'i galabtii amsaaduna waxaa faa'iidaysaa galabnimadiinu sidaa ahaa waduxaa barqinka adxaadaa faa'iidaynaysaa wannahaari maalinimada dallaa faa'iidaynaysaa walleyli habeennimadii ayaynu sidaa ahaa baataa faa'iidaynaysaa cala tartiib buu kuhi saa ay kale yihiin cala tartiibtaa muxuu uga jeedaa aag sida uu kala horreeyeen baa loo kala siinayaa buu ku leeyahy soo asbaxo ma horreyn amsaa kuma xigin adxaa baa kusii xigta dallaa ku xigta baataa ku xigta haddaba saa u kala sii asabaax asbaxa sii almasaana amsaada sii waduxaana adxaadaa leh wanahaarina dallaa leh walaylina maxaa baataa leh calaa tartiib sidaa ay u kala horeeyaan ay isu daba yaallaan ayay macnahan u kala leeyihin bu ku leeyihin sidaa ay ugu mid walba waa lagu hoos qoro waad aragtaa marka calaa tartiib sidaa ay isu taxan yihiin ee u kala horreeyaan bay macnaha u kala leeyihin oo halku odhan lahaa yacnii aroornimadii asbaxaa tilmaamaysa masaa oo qalaabtii amsaa baa tilmaamaysa waduxaa barqinkii adxaa baa tilmaamaysa wanahaar dallaa tilmaamaysa waleelina baataa tilmaamaysa ayuu ku hi cala tartiib u kala sii sida ay u kala horreeyaan oo mid walba kiisa sii oo maalan haddii lagu idhaahdo asbaxa almisbaaxu mutaqidan waxaa lagu odhanaya aroornimadii wuxuu ahaa laambaddu way shidnayd aroornimadii haddii la dhahda amsaa lagu dhaahdo almisbaaxu mutaqidan galabnimadii wuu shidnaa weeyaan haddii lagu dhahda dalla almisbaaxu mutaqidan maalinimadii buu shidnaa weeye haddii la dhahda baata almisbaaxu mutaqidan habeennimadii buu shidnaa weeyaan markaa macnahaasay kala faa'iideynayaan alqawaacid iminkana waa qaacidooyin ama saldhigyo oo maaragtay soo koobid lasoo koobayo macnayaashii ay tilmaamayeen muxuu ahaa amhiladu ama tusaalayaashu qaacidada sideed iyo tobnaad iyo sagaaliyo tobnaad iyo labaatanaad baa markaa meesha ku jira tadkhulu waxay gashaa kaana kaani cala mubtadayi mubtadahay gashaa walkhabar iyo khabarka dabeedna fa tarfacu waxay godaa alawala ka hore way godaao mubtadaha ah godaal cusub wey marka hore wuu godnaa waa godaal cusub wayusamaa waxaana lagu magacaabaa ismahaa magaceedii baa lagu magacaabaya oo mubtadihii waa laga qaadaya magacuu lahaa waxaa loodhanaya isma kaana ismu kaanuu noqonaya wa tansibulna haaniya ka labaadee khabarka ahaana way kordhabaysaa wayusamaa waxaana lagu magacaabayaa khabarahaa khabar iyadu ay leedahay kolkii hore khabarulmubtadey buu ahaaye imanka khabaru kaanuu noqonaya tiscataa cashar waa qaacidada yani sagaaliyo tobnaad ee kitaabku sheegay oo u wada tirinaya qaacido oo dhan mithlu kaana kaana waxaa la mid ah fii maa taqadama waxa aynu soo marnay hore hore maray waxa aynu soo dhaafnay waxa kula mid ah waxaaynu soo dhaafnay waa maxay waa inay mubtadiya khabarka ay galaan oo mubtadaha dabeedna ay godaan oo ismi iyagu ay leeyiin lagu magacaabo oo dabeedna khabarka ay kor dhabaan oo khabarkoodii lagu magacaabo intaa waxaa kula mid ah oo inta ay qabata qabta saara walaysa wa asbaxa wa amsa wa adxa wa dalla wa baata intaasiba waa la mid wa tusamaa haadihi afcaalu afcaashan waxaa lagu magacaabaa akhawaati kaana walaalihii kaani ay lahayd walaalihii ay lahayd waxay markaa ku walaaloobeen xagga camalka ayay isku mid yihiin shaqada isku mid qabtaan walaalnimada ka dhexaysa waxa weeye isku shaqay qabtaan likulli ficlin ficil kastaa wuxuu leeyahay oo min haadi afcaali afcaasha aynu soo sheegnay sideedda ah mudaaricun mudaaric buu mid weliba leeyahay wa amrun amar buu mid weliba leeyahay yacmalaani waxay qabtaan mudaarica iyo amarkani camal almaadi ficilkan maadi camalkiisii oo kale ayuu qabanayaa mid waloo mudaarica ama amarahoo iyaga ka yimaada kaana yakuunu kun asbaxa yusbixu asbix amsaa yumsi amsi saasoo kale ayuu noqonayaa mid waliba wuxuu noqonayaa camalkii maadigu qabanayaa ilaa laysa mooyaane falaa yaatii kama yimaado minhaa laysa mudaaricun mudaaric kama yimaado walaa amrun amarna kama yimaado ficil jaamida baa la ydhaa qalalan oon wax isbeddela samayn tamriinaad haddaba waa laylisyo bayin caddee kulla ismin ismi kasta caddee wa khabarin iyo khabar walba oo likaani kaani ay leedahay waa khawaatiha walaalaheed ay leeyihiin oo ku jira filjumali jumlooyinka alaatiyati imanayee soo socda waaxid kaana maxmuudun maxmuud wuxuu ahaa shujaacan geesi buu ahaa maxmuudun waa ismigii shujaacanna waa khabarkii itniin asbaxa alxisaanu wuxuu noqday farasku wuxuu waa bariistay yacni maalintii wuxuu aroornimadii jaayacan mid gaajaysan alxisaanu waa ismigii jaayacanna waa khabarkii talaata saara wuxuu noqday alawalu kii ayaa aakhiranka dambeeyo noqday marka saara waa isbedel iyadoo had iyo goor markii hore kii horreeyey baa iminka dambeeya isbedel baa markaa dhacay oo taxawulun min xaalin ilaa xaal bala iyada waa isbedel uu si ahaa si kale u noqday saara alawalu kii horreeyey baa noqday maxay aakhiranka dambe oo isbedel baa halkaa ka dhacay marka alawaluna waa ismigii aakhirana waa khabarkii arbaca baata alkalbu wuxuu ahaa habeenkii aygu naaiman mid hurdu ahaa marka alkalbuna waa ismigii naaimanna waa khabarkii baata yani khamsa layse maydaanu ma aha garoonku fasiixan mid ballaadhan ma aha maydaan almaydaan waa ismu laysa fasiixanna waa khabaru laysa sita amsaa wuxuun wuxuu gabaldhacay galabnimadii wuxuu ahaa galabnimadii iyo gelinkii dambe alkhaniyu kii qaniga ahaa faqiiran buu ahaa marka alkhaniyu waa ismu amsa faqiirna waa khabar amusa sabca adxaa wuxuu noqday barqinimadii wuxuu ahaa astajiinu kii xidhnaa daliiqan mid la sii daayey oo jeelka laga sii daayey marka astajiin waa ka maxbuuska ah sijiniguna waa jeelkii astajiin marka waa ismu adxaa daliiqana waa khabaru adxaa tamaaniya dalla alcinabu cinabkii wuxuu ahaa maalinnimadii kaiiran cinabku maalintii wuu badnaa oo markaa maalintay tilmaamaysaa alcinab waa ismigii dalla kasiirana waa khabarkii dalla itniin waxa weeye layliska labaad ee baabkan adkhil waxaad gelisaa kaana calaa kulli jumlatin jumlad kasta geli oo ka mida minal jumali jumlooyinka alaatiyati soo socota washkul xarakee aakhira kulli kelimatin kelmad walbana aakhirkeeda xarakee oo fiihaa ku jirta jumladaha kaana intaad geliso dabeedna wada xarakee juml kelmad walba xarakee adkhil kaana kaana waxaad gelisaa kulla calaa kulli jumlatin jumlad kasta ku dar kaana min aljumal ilaatiyati jumlooyinkan soo socda ee sagaalka ah mid walba kaana ku dar washkul xarakee aakhira kulli kelimatin kelimad walba xarafka u dambeeya xarakee oo fiihaa ku jira jumladahan waxaa imika qoran waaxid alxaarisu mustayqidun kii waashmaankaha ah wuu soo jeedaa waxaa loo leeya markaa kaana alxaarisu mustayqidan wuxuu ahaa waashmaanku mid soo jeeda itniin alcaamu sanadku xaaran wuu kulul yahay waxaa loo leeya kaana wuxuu ahaa alcaamu xaaran mid kulul buu ahaa talaata alxisaanu musrajun faraska koorihii baa la saaray waxaa loo leeya kaana alxisaanu farasku wuxuu ahaa musrajan mid kooraha la saaray arbaca alxawdu mubtaliun wuu buuxaa darka biyuhu marka waxaa loo leeyaa kaana alxawdu darku wuxuu ahaa mubtalian mid buuxa buu ahaa khamsa almiftaaxu daa'icun furihii baa lumay kaana wuxuu aha almiftaaxu furuhu daa'ican mid lumay buu ahaa sita addukhaanu mutasaacidun qiiqu kor u kacay waxaa loo dhaya markaa qiiqu wuxuu ahaa mutasaacidan mid kor u kacay buu ahaa oo maaratay hawada galay sabca albaabu maftuuxun albaabku furan yahay waxaa ohanaysaa kaana albaabu maftuuxan albaabku wuxuu ahaa mid furan amaaniya alkhaadimu naaimun adeegihii wuu hurdaa waxaad ohanaysaa kaana alkhaadimu naa'iman buu ahaa mid hurda tisca anniilu webiga niil munkhafidun hoos buu dhacay yacni biyihiisu way yaraadeen markaasa waxa loo dhahay kaana niilu munkafidan wuxuu ahaa webigu mid hoosu dhacay biyihiisu hoos u dhaceen talaata adkhil waxaad gelisaa saaro ficilka la ydhaah calaa kulli jumlatin jumlad kasta geli oo ka mida min aljumla اlaatiyati jumlooyinka soo socda geli washkul xarake aakhira kulli kelimatin kelmad kasta xaggeeda dambe oo fiihaa ku jirta jumladahan xarake waaxid ashajaru dhirtu muuriqun way caleemaysatay caleen bay soo saartay waxaa la odhanayaa ka saara waxay noqotay ashajaru dhirtii muuriqan mid caleema bixiyey buu noqday marka markii hore caleema muulahayn ee caleemihii baa yani wuu magoolay itniin athamaru naadijun midhihii way bislaadeen markaase waxa la odhanayaa saara wuxuu noqday athamaru midhihii naadijan mid bisil bay noqdeen midhuhu way bislaadeen marka hor dambe ay bislayna way bislaadeen waa isbeddel had iyo goor ay faa'iidinaysaa saari talaata annuuru daciifun ilahiskii aftiinku waa daciif uu liitaa yacni aada buu u tamar yaryahay waxaa lo dhaya saara nuuru daciifan buu noqday markii hore isaga oo xoog ahaa iftiinka ilaysku ayuu daciifo naaqusay u naaqusay yacni arbaca alhawaau baaridun hawadu way qabowdahay waxaa saara alhawaau baaridan hawadii waxay noqotay mid qabow oo markii hore may qabown way qaboobaatay hamsa alqamaru makhsuufun dayxi wuu madoobaaday kaas saara alqamaru makhsuufan dayxi wuxuu noqday mid madow sita almakaanu mudlimun meeshu way madowdahay meeshii way madowdahay saara makaanu meeshi waxay noqotay mudliman mid madow oo mugdi ah sabca aljawu xaarun hawadu way kulushahay iyo maarata uh, way kulushahay saara aljawu xaaran hawadii waxay noqotay mid kulul tamaaniya almaau raa'iqun biyuhu waa qaar saafi ah oo xreed ah saafi aan xashiish iyo lahayn maarata waxaa loo dhahay saara almaau waxay noqotay waxay noqdeen biyihii raa'iqan mid saafi ah tamaaniya almaau raa'iqun yani saara almaau raa'iqan waxay noqdeen qaar saafi ah tisca alkabshu samiinun wanku wuu shilis yahay waasa waxa la odhanayaa saara alkabshu samiinan wuu naaxay oo wuu cayilay arbaca waxaa weeye markaa layliska afraad adkhil waxaad gelaysaa layse calaa kulli jumlatin jumlad kasta layse ku dar oo ka mida min aljumali alaatiyati jumlooyinka soo socda washkul xarake aakhira kulli kelimatin kelmad walba xaggeeda dambe oo fiihaa ku jirta jumladaha xarake dhammaan kelmadahoo dhan baad xarakeynaysaa markaa waaxid albinaau qawiyun yacni dhismuhu waa mid xoog badan oo adag waxaad ohanaysaa laysa albinaau qawiyan ma aha mid xoog badan dhismuhu itniin aطacaamu shahiyun cuntadu waa mid macaan waxaa laysa aطacaamu shahiyan cuntadu ma macaana talaata almru hayinun arrintu way fududahay waxa lo laysa alamru hayinan arrintu ma dhib yaroo ma fududa arbaca almudnibu khaa'ifun qofka dembiiluhu wuu baqanayaa kii dembiilaha wuu baqanayaa waase waxa lo dhana laysa almudnibu khaa'ifan ma baqanaya kii dembiilaha hamsa alhawaau naqiyun hawadu waa saafi oo maaragtay hawo nadiifa weeye waase lo dhana laysa alhawaau naqiyan maaha hawadu nadiif Eh, sita alwaladu mariidun inanku wuu xanuunsanayaa inanka yar wuu xanuunsanaya waasa loo laysa almariid laysa alwaladu mariidan ma xanuunsanayo eh, sabca aljidaaru maa'ilun yacni eh, gidaarku wuu janjeersaday ama wuu qalloocday oo wuu ciiray markuu dhinac u ciiro markaasa laysa aljidaaru maa'ilan ma qalloocne wuu toosayn tamaaniya alqitu jaa'icun urigu curiguu gaajoonayaa sal laysa alqitu jaa'ican ma gaajaysna curigu tisca alxablu matiinun xadhig wuu adagya waa xadhig adag leysa alxablu matiinan xadhigu mid adag maaha hamsa tamriinka shanaad adkhil asbaxa asbaxa ku dar calaa kulli jumlatin jumlad kasta oo ka mida min aljumal alaatiyati jumlooyinka soo socda washkul xarakee aakhira kulli kelimatin kelmad kasta aakhirkeeda xarakee oo fiihaa jumladaha ku jirta adiiku saaixun diig waaxid adiiku saaixun diigu wuu ceeyaa markaasaad wuxuu ahaa maa aroortii adiiku diigu saaixan ma ceeya buu ahaa itniin azarcu muballalun waa la qooye waa la waraabiyey zarca waa la qooyey markasaad waa dalag iyo raashin baxaya waxaad odhanaysaa wuxuu waa bariistay ama uu aroornimadii asarcu dalagii muballalan mid la qooyey buu ahaa talaata almaau jaamidun biyihii way fadhiisteen baraf fadhiyay noqdeen way adkaadeen way qalaleen asbaxa waxa ay ahaayeen aroornimadii iyo gelinkii hore almaau biyuhu jaamidan mid qalalan iyagoo ah ayay waa bariisteen arbaca alcusfuuru muqaridun waxaa yani ceyaya shimbirkii barcelonaya asbaxa alcusfuur wuxuu waa bariistay ama aroortii ahaa shimbirku muqaridan mid ceeya ayuu ahaa khamsa allabanu khaahirun caanuhu way garhoorheen khaahirun way garhoorheen asbaxa labanu waxay noqdeen yacni waa bariisteen caanihii khaahiran isaga oo garhoorhay mid garhoorhay ah sita addabaabu dhedadu dhedadu kaiifun waa mid xoog badan dhedo xoog laa jirta asbaxa wuxuu yacni waa bariistay addabaabu dhedadii kafiifan isaga oo dheda adag oo xoog badana sabca alwardu mufataxun yacni ubaxii wuu dilaacay asbaxa wuxuu waa bariistay ama uu noqday gelinkii hore alwardu mufataxan mid dilaacay tamaaniya atilmiidu nashiitun ardaygu firfircoon yahay waa nin howlkar ah oo maaragtay firfircoon oo shaqo badan asbaxa wuxuu ahaaday yani gelinkii hore ama wuu waa bariistay atilmiidu ardaygu nashiitan isagoo firfircoon tisca anniilu faa'idun yani wuu butaacay webigii niilkaa butaacay fatahay asbaxa anniilu wuxuu noqday webigii niilku faa'idan mid fatahay oo biyuhu ay yani gebiyada jabiyeen ayuu noqday sita waa tamriinka lixaad ee ku soo aroray baabkan atmim iljumala jumlooyinka dhammaystir alaatiyata soo socota uma dbud waxaad xarakaysaa awaakhira kelimaatiha kelmadaha ku jira kelmadaha ku jira jumlooyinkan xaggooda xarafkoo dambeeya xarako saar bishakli xarako saar hadday kor dhaban tahay kordhow saar hadduu godan yahay godaal saar yacni mid waliba xarakadiisa sii kaana alxaakimu wuxuu ahaa xaakimkii caadilan buu ahaa waa la dhamaystira dhamaystirku waa ka khabarkii baa ka maqan mid garsooro ah oo xaqaani ah oo say ahayd u kala xukumay ee sharciga waafaqsanayd ayuu noqday talaata saara wuxuu noqday alcaduwu cadowgii mahzuuman mid la jebiyey oo laga guulaystay buu noqday itniin dalla wuxuu noqday alcadlu garsoorku iyo cadaaladda dadka lagu kala saaraya saa'idan mid yacnii xoogan oo badan oo waddan ka socoto weeye arbaca baata wuxuu noqday addaalimu qofka gardarrada iyo dulmiga badani makruuhan mid la necab yahay buu noqday oo dadku ay necab yihiin khamsa laysa dawaau dawadu ma aha naafican mid waxtaraysa ma aha sabca asbaxa almanafsaju wuxuu noqday banafsaju wuxuu noqday maalan asbaxa wuxuu noqday albanafsaju wuxuu noqday erey la mid ahoo baa lagu buuxin karaa halkaana khabarkiisa ah amsa wuxuu noqday assajiinu kii xidhnaa daliiqan buu noqday mid la sii daayey waa la iska sii daayey tamaaniya adxaa wuxuu noqday almadaru roobkii khaziiran mid aada u badan yacnii markaa erayadaa intaad ku buuxiso xarakadana wada saar sabca atmim dhammaystir aljumala jumlooyinka alaatiyata soo socota waxaad ku dhammaystirtaa biwadci اlismi inaad ku darto ismiga ama magaca almaxduufi laga gooyey waxaad ku daraysaa markaa fi lmakaani alkhaali meesha bannaan ee maran wadbud waxaad ku koobtaa aakhirow xaggiisa bishakli xarako xagga dambana xarakee kaana alxaakimu wuxuu noqday xaakimku mustabidan mid kelidii talis ah kelidii talis oon cidna la tashan ayuu noqday markaa kaan waanu waxaanu soo gelina xaakim marka aynu ku buuxino ismigii baa maqan markii horena khabarkaa maqnaa itniin laysa alcamalu maaha shaqada la shaqaystaa caaran ceeb maaha shaqadu waa sharafe ceeb maaha talaata yabiitu wuxuu ahaa habeenkii almariidu qofkii bukay mutawajacan mid xanuunsanayo xumadaysan buu ahaa arbaca yumsi wuxuu yacnii galabtii ahaa annaajixu qofkii guulaystay masruuran mid faraxsan buu ahaa khamsa saara wuxuu noqday asiru wixii qarsoonaa khubran wax la og yahay ayay noqotay yacnii sirtii waa la ogaaday sita أصبح wuxuu noqday almalduuqu kii la qaniinay maalan hangarale iyo ama wax la midii qaniinay ama mas iyo lamid ah wuxuu noqday saliiman mid caafimaad qabuu noqday sabca yadalu wuxuu noqday aljamru dhuxushii mushtacilan mid shidmaysa ayay noqotay dhuxushu waa mushtacilan halkaas tamaaniya yudxi wuxuu noqday asuuqu suuqii barqinkii wuxuu ahaa weeyaan waataynu soo tilmaanay musdaxaman mid cidhiidhi ah oo dadku ku badan yihiin kowin waxaad tamaaniya waa layliska sideedaad ee ku jira baabkan kowin waxaad samaysaa amaaniya jumali sideed jumladood oo tashtamilu ay koobayaan kullu tnatayn laba jumlo oo waliba oo minhaa ka mida waxay koobayaan labadii jumlaba cala almudaarici ficil mudaaric oo minkaana ka wasaara mid saare ka yimid wa asbaxa mid asbaxa ka yimid wa baata mid baata ka yimid cala tartiibi saa u kala horreeyana loo kala horraysiiye buuli waxaad samaysaa buu yihi siddeed jumladood adugu aada curiso oo laba waliba ay ku guda jiraan labada marka la isku daro waxaa laga helayaa mudaaric ka yimid kaana iyo ku saare ka yimid iyo ku asbaxa ka yimid iyo ku baata ka yimid oo kaana yakuunu saara yasiiru iyo asbaxa yusbixu iyo bata yabitu ah calaa tartiib bu haddaba ku yidhi sida aynu usoo dhignay ee kala horreeyaan ha kala horreeyo oo mudaarica kaana u horreynaya ka saaraa ku xigaya ka asbaxaa ku xigaya ka baataa ku xigaya saa u tartiibsan yihiin u kala horraysiin tisca waa layliska sagaalaad tamriin fi linshaa kanna waxaa weeye tamriin xagga hal abuurka iyo curiska lagu tababaraya ardayda waaxid ka wen waxaad samaysaa khamsa jumalin shan jumladood oo fii wasfi jawi aad ku tilmaamayso ama tilmaamaya hawada iyo arrimaheedu say yihiin jawigu inuu yahay jawi markaa qabow inuu yahay mid kulul mid dhexdhexaada inay dabaylo jiraan inuu roob jiro inuu kulul yahay inuu maaragtay inay dheda jirto inuu saafi yahay yacni arrimihiisa ka warramayo baxayusi tabtadi ay ugu bilaabanto kullu jumlatin jumlad kasta waxay ku bilaabmaysaa oo minhaa ka mida shantaa bikaano unbaa mid walba lagu bilaabaya itniin kawin samee khamsa jumalin shan jumlo oo fii wasfi ilmaa'i biyaha tilmaamaya tilmaha biyaha ka sheekay shan jumlo oo biyaha tilmaamaya yacnii biyaha faa'iidadooda iyo waxtarkooda iyo maaragtay tilmaan ka bixinaya iyo wixii la midkaa baxaydu sibay u tilmaamayaan ay ahaanayaan u qornaanayaan jumluhu waxay u qornaanayaan bixaytu si tabtadiu ay ka bilaabo tabtadiu ay ku bilaabmayso kullu jumlatin jumlad kasta waxay ku bilaabmaysaa oo minhaa shantaa jumlada samaynaysa ka mid ihi waxay ku bilaabmaysaa biasbaxa mid waliba asbaxa ugu horeynaysa talaata kowin khamsa jumalin samee shan jumladood oo fii wasfi lkitaabi kitaabka tilmaamaya kitaabkan la akhrisanayo kutubtan qoran ka sheekaynaya faa'iidadooda iyo yacni waxtarka ay leeyihiin iyo wanaaggiisa iyo tilmaamaha aad ka bixinayso baxaytu sibaad u qoraysaa shantaa jumlo tabtadi'u ay ku bilaabanto kullu jumlatin jumlad kasta oo minhaa shantaa ka bilaysay mid waliba ka bilaabaysa arbaca kawin waxaad samaysaa khamsa jumali shan jumladood oo fii wasfil kaslaan ka warramayo tilmaamaya ee sheegaya tilmaanta qofka wahsiga badan ee waxqabadku ku adag yahay baxaydu sibaad u dhigaysaa jumlaya jumlooyinkaa shanta ah ee ka warramaya qofka wahsiga badan tabtadi-u ay ku bilaabanto kullu jumlatin jumlad kasta waxaa ku bilaabaysaa oo midhaa shantaa jumlo ka mid ihi bidalla ficilka dallo mid waliba ay ku bilaabaysaa khamsa kawin khamsa jumalin samee shan jumladood oo fii wasfi alcaamili ka sheekaynaya qofka shaqaalaha ah tilmaan ka bixinaya baxaytu sibaad u dhegaysaa tabtadi-u ay ku bilaabmayso kullu jumlatin jumla waliba waxay ku bilaabaysaa ugu horeeya oo minhaa shantaa jumlo ka mid a biamsaa ficilka amsaa horgalow ah oo u horeeya cashara waa tamriinka tobnaad tamriinu fi lcraab waa laylis lagu tababaraya ardayda yacni icraabta say u baran lahaayeen alif oo waa qeybta koowaad namuudaj waa tusaale waaxid tusaalaha koowaad saara wuxuu noqday alcinabu cinabkii zabiiban buu isu bedelay markuu cusub yahay uu geedka ku yaallo ama laga soo gooyo uu biyihiisii leeyahay cinab baa la yidhaahdaa markuu qalalna zabiib buu noqonayaa saarina had jeer waxay tilmaantaa wax isbedelay oo si intuu ahaa si kala noqday saara ficil maadi horta weeyaan alcinabuna waa ismu saara waa ismigii saara oo marfuucun waa la goday zabiibanna waa khabaru saara mansuubun waa la kordhabay itniin yabiitu wuxuu ahaa habeenkii alqidaaru tareenku saa'iran wuu socday yabiitu waa ficil mudaaric marfuucun oo baate ka yimid siduu u shaqaynaya hadda u fiirso waa sidii kii maadiga un mudaaricuna alqidaaruna ismu yabiitu weeye marfuuc waa la goday saa'iranna waa khabaru yabiitu oo mansuubun isna waa la kor dhabay ba waa qaybta labaad ee la doonaya ardayga inuu isagu icraabta sameeyo acrib waxaad icraabtaa aljumala jumlooyinkan ama jumlooyinka alaatiyata soo socota icraab aduu ciraab laysa ma aha azujaaju quraarado maqsuuran mid la jabiyey ma aha laysa waa ficil maadi baa loodhanaya naaqis oo tacmalu camala kaana camalka kaanbay samaysaa tarfacu lism watansibu alkhabar ismigana way godaa khabarkana way kordhowdaa mabni cala alfatxi la maxal min acraab azujaaju waa ismu laysa marfuucu bilaysa wacalaamatu rafci adamatu adahiratu calaa akhirihi maqsuuran waxa weeye khabaru laysa mansuubun bilaysa laysaa lagu kor rabay wacalaamatu nasbi alfatxatu addaahiratu calaa aakhirihi kaana wuxuu ahaa albinaa dhismuhu caaliyan mid dheer buu ahaa kaana waa ficil maadi naaqis naaqis waxaa looga jeedaa khabarka kama maarmo oo maaragtay ismigoo qura macnihiisu kuma dhammaystirno ilaa khabarka lagu daro kaana ism waa ficil maadi naaqis tarfacu اlisma wa tansibu اlkhabar khabarkana ismigana way godaa khabarkuna kordhoqdaa albinaa waa ismu kaana marfuucu bikaana kaana lagu goday wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaamadda godaalkiisu waa damada ka muuqata caaliyana waa khabaru kaana mansuubun bikaana kaanaa kordhabaysa wa calaamatu nisbi alfatxatu adaahiratu calaa akhirihi calaamadda kordhaguna waa fatxada ka muuqata yusbixu waa ficil mudaaric naaqis weeye isaguna naaqiskan waxaa looga jeedaa yacni ilaa khabarka lagu daro macnihiisuma buuxsamayn yusbixu ficil mudaaric naaqis yacmalu camala kaana camalkii kaana oo yarfacu isma wayansib alkhabar ayuu samaynaya ismigina wuu godaya khabarkiina wuu kordhabaya almidaadu khadkii wuxuu noqday jaafar mid engegey khadkii wuu engegey marka almidaadu waxa weeye waa ismu yusbixu marfuucun biyusbixu calaamatu rafci addamatu adaahiratu calaa akhirihi jaafanna waa khabaru yusbixu mansuubun biyusbixu ayaa kordhabaysa calaamatu nasbi alfatxatu adahiratu calaa aakhirih yabiitu wuxuu ahaa habeenkii albaxru badu haa'ijan way kaca way kacsaneed mawjadaheedu way kacsaneen badda marka yabiitu waa ficil mudaaric naaqisun yarfacu lisma wayansibu lkhabar oo maarata ismigana uu godaa khabarkana uu kordhabaa albaxruna waa ismu yabiitu marfuucun biyabiitu calaamatu rafci adamatu adahiratu calaa aakhirih haa'ijanna waa khabaru yabiitu mansuubun byabitu وcalaamaة نsb alfatxaة aظaahiraة calى akhirihi ayuu isaguna yahay ina wa akhawaatiha ina iyo walaalaheed calaamadilatu tusaalayaasha waaxid aljamalu awrku sabuurun wuu adkaysi badan yahay wuu adkaysi badan yahay awrku yacni waa xayawaanada adkaysiga badan ee shaqada badan itnin alharamu waxa weeye haramku calaamadahan yaalla masare la daawado qadiimu waa mid soo jireenahoo yani taariikho hore la sameeyey ummadii hore sameeyeen talaata alimtixaanu imtixaankii qariibun wuu soo dhow yahay arbaca azahratun naadiratun ubaxu wuu werwirayaa qurux badan yahi hamsa alkitaabu ustaad kitaabku waa macallin wax ku baraya ood ka faa'idaysan karto ood wax ka baran karto sita alqamaru misbaaxun dayixu waa iftiin iyo elays laambad caalami ah weeyaan adduunka o dhan iftiimaysa sabca alahaahu alaabta guriga taallaa qadiimun waa alaab yacni gabowday hore hadday sariraad tahay kuraasya wax lagu cuno waxa guriga yaalla ahaas baa laydha tamaaniya alkhasaa'iru khasaaraha dhacay qaliilatun way yar tahay tisca alfaakihatu naadijatun khudraddii way bislaatay cashara alqamaru taalicun dayaxi wuu soo ixdaa cashar alkitaabu rakhiisun kitaabku jaban yahay lacag yar baa lagu helaya itnaa almariidu naa'imun qofkii xanuunsanaya wuu bukaa hadda waxaa lagu bedelayaa baleeka marka dambena waxaa soo gelaysa xuruuftii waaxid ina aljamala sabuurun awrku wuu sabir badan yahay itnain ina alharama qadiimun haramkan yacni masar yaallaa waa mid taariikhi ahoo soo jireen oo taarikh hore leh oo gawowdo beri hore la sameeyey talaata calimtu waxaan ogaaday an alimtixaana qariibun in imtixaankii soo dhow yahay arbaca yasuruni waxay farxad gelinaya ana zahrata naadiratun oon ku faraxsanahay in ubax uu yahay mid warhuuraya oo qurux badan hamsa kaana alkitaaba ustaadun waxaad moodaa kitaabku inuu macalin yahay oo saad macalinka wax uga barataad kitaabka uga baranaysa si ka badan sita kaana alqamara misbaax waxaa la moodaa dayixu inuu yahay laambada oo kale adduunka o dhan infinaysa arbaca albeytu gurigu jadiidu waa guri cusub oo la dhisay dhowaan laakin alahaasa qadiimu laakin alaabta taalla gudihiisu waa mid gabowdo hore shabat annaaru dabkii baa halocay dab baa qarxay laakin alkhasaa'ira qalilatu khasaaraha ay geysatay wuu yaryahay tisca layta alfaakihata naadijatun alla miya bislaatu khudraddu cashara layt alqamara daalicun alla miyuu dayixu soo baxo ixdaa cashar lacala alkitaaba rakhiis waxaa laga yaabaa inuu jaban yahay kitaabku itnaa cashar lacala almarida naa'imun waxaa laga yaabaa inuu hurdo qofkii bukay albaxu sharxi iyo faalayntii kulli mihaalin tusaale kasta oo ku jira fi lqismi alawali qeybta hore iyo wuxuu ka samaysanya mubtadin wa khabarin mubtadiyo khabar buu ka kooban yahay wahumaa labadoodaba marfuucaani waa la goday kamaa calimta saad soo baratay ead ku soo aragtay tusaalaha waidaa nadarta markaad haddaba eegto ila alqismi thaani qeybta labaad ra'ayta waxaad arkaysaa amhilata tusaalayaashii baad arkaysaa nafsahaa laftoodii un qaar kale maha waa kuwii un bacda an dakhala waxaa galay intuu galay kadib calaa kulli minhaa mid kasta oo ka mid ah, tusaale kasta waxaa lagu daray أxad الأxrufi xuruufta mid ka mida baa lagu daray intaasaa ku horadhay xuruufta waxaa kale yidhi ina ama inaa ku jirta anna baa ku jirta ama annaa ku jirta kaana baa ku jirta laakina baa ku jirta laytaa ku jirta lacala lixdaa mid ka midabaa tusaale walba lagu daray tusaale walba lixdaa mid ka mid ahon baa lagu daray waidaa ta'amalta haddaad u fiirsatood eegto awaakhir alasmaa asmaada xaggeeda dambe في haada alqismi qaybtan dambe xuruufta lagu daray haddaad awaakhirkooda eegto xaggooda dambe ismi kasta xarafka u dambeeya wajata waxaad ogaanaysaa alisma alawala ismiga koowaad mansuuban waa la kordhabay fii kulli amhilati tusaalayaasha oo dhan walisma ahaaniya ismiga labaadna marfuucan waa la goday fii jamiicihaa tusaalayaasha oo dhan waladii haddaba ka axdada keenay haada takyiira isbeddelkan waxa keenay waxa weeye huwa dukuulu اlaxrufi اlmutaqadimati waa xuruufta aynu soo sheegnay ee gashay jumladda ee lixda ah inna iyo anna iyo anna iyo laakina iyo lacaliya leyta ayaa isbeddelkan keenaya wa haadihi اlaxruufu haddaba xuruuftani idan haddaba idan haddaba tadkhulu way gashaa cala lmubtadayi mubtadaha iyo walkhabari khabarka way gashaa maxay dabeedna samaysaa fatansibu alawala ka hore ee mubtadaha ah way kor dhowdaa wayusamaa waxaana lagu magacaabaa ismahaa magac iyadu ay leedahay magaci mubtadaha waa laga guurayaa ismu ina iyo ismu ana iyo ismu kaana kolbata gasha iyuu magac u noqonaya wa tarfacu thaaniya kii labaadee khabarka ahaana way godaysaa waa godaal cusub markii horena wuu godnaa maxaa godaal cusub ka dhigaya caamilka keenaya xarakadaa kala duwan markii horena mubtadaha keenaya godaalka iminkana waa lagu magacaabaya waidaa tadabarta haddaad u fiirsato macaaniya haadihi alaxrufi xuruuftan aan soo sheegnay macnahood haddaad eegto asitati lixda ah fii amilatihaa markay jumladda ku dhex jirto wajadta waxaad ogaanaysaa inna iyo wa anna labadaa eray tufiidaani waxay faa'iideeyaan tawkiida hubuuta alkhabari lilmubtada'i in khabarku mubtadaha si adag ugu sugan yahay haddii la idhahdo ina arajula qaa'imun ninkii wuu taagan yahay hadii la yidhaha waa hadal adag adag oo la adkaynayo wax jira yahay oo khabarka iyo mubtaduhu inay si adag inuu ninkaasi taagan yahayba sia dhaartu waxu adkayso ay waxu adkeeyaan wa kaana iyaduna tufiid waxay faa'iideysaa tashbiiha almubtada'i bilkhabar mubtadii khabarkaa la isu ekeysiiyaa waxaa la odhanayaa kaana muxamadan qamarun waxaa la moodaa muxamed inuu dayax yahay maala hadduu cadiyo nin qurux badanya kaana muxamadan asadun hadduu nin calool adag yahay inuu maxamed gees yahay baa libaax yahay baa la moodaa baa la yidhaha tashbiih baa la yidhataa laakina ta'tii lilistidraag laakiin waxaa loo keenaa hadalkii hore in laga daba tago erey walba macnuhu faa'iideynaya ayuu tilmaamayaa in ere hadalkii baad ka daba tegeysaa wa huwa ka dabatagaasina waxa weeye macnihiisu mancu saamici qofkii ku maqlayay inaad u diido min fahmi shayin inuu wax fahmo hayr maqsuudin aan lagu talagelin inuu hadalka si khalada u fahmo ayaa laga saxaa waxaad odhanaysaa maalan moxamedun shujaac moxamed waa geesi baad odhanaysaa inuu markaa wax walba ku wanaagsan yahay baa la moodayaa saa laakinahu bakiilu laakiin wuu gacan adagi markaa inaanu wada wanaagsanayn baa la muujinayaa oo hadalkaa wax laga reebaa walayta tadullu waxay tustaa calaa macnaa tamanii xusuuli اkhabar wuxuu qofku jecel yahay haddii layta la isticmaalayo in waxani khabarka in la helo alla miyaa la helo weeye layta shabaaba yacuudu yowman miyay dhallinyaronimadii maalin soo noqoto oo wax aan la helayn inta badanna dhallinyaronimadii miyay maalin ugu soo noqoto fa ukhbirahu bimaa facala mashiibu aan uga warramo waxay odaynimadu ii geysatay oo wax in la helaana adagii hawliba walacalla tadul waxay tustaa calaa rajaa'i wuquucihi wax inuu dhaca la filayo lacala almadara naazilun in roobku in helaa laga yaabaa waana wax suuragalaya inta badan lacalladu watamanii waa kan tamanigu oo waxaad jeceshoo laakiin la hela adag tahay yakuunu wuxuu noqdaa caadatan dhaqan ahaan carabiga marka la eego baid baciidi lxusuul arrin in la halaabo ay aad u adag tahay qof da-yaraada dee lama arag ama rajaa waxaan rajada la yidhaa fa yakuunu wuxuu noqdaa caadatan dhaqan ahaan fi lumuuri alqariibati alwuquuc arrimaha inay iska dhacaan ay iska dhowdahay aan dhibaato lahayn alqaacida haddaba gundhigii baan kusoo urinaynaa inna iyo wa anna iyo wa ka-anna iyo wa laakina iyo wa leyta iyo wa lacalla lixdaa xaraf tadkhulu cala mubtadayi iyo wlkhabar mubtadiya khabarkae kor ayay galaan maxay markaas sameeyaan fatansibuulmubtadaa mubtadaha way kor dhabaan wa yusamaa ismahaa waxaana lagu magacaabaya mubtadihii magaciyagu ay leeyihiin magacoodii baa la odhanaya wa tarfacu lkhabara khabarkana way godaan wa yusamaa khabarahaa khabarkoodiina waa lagu magacaabaya wallah aclam bisawaab bilahi towfiiq